alxamdu lilahi rabb alcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacalaa alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wasidna cilma qaala almusanifu raximah allahu tacaala baab alwasiya wasiyadiibuu ku saabsan yahay dardaarankii waa tabaruc bixaqin mudaafin lima bacda almowt waa xoolo ama xaq loo idaafeynayo dhimashada gadaasheeda qof raba in la siiyo marka waxayna kamid tahay waxyaalaha tabarucaadka ee samafalka ee khayrka ah fursadee ilaahay uu siiyey binu aadamka ama qofka muslimka ah inuu la imaado ilaa aakhiri madaaf waxaa ugu dambeeya xataa intuu caafimaadsanaa ee noolaa hadduu sadaqada iyo khayrka ee waxaa ka yargaabiyey bal fursadda u dambeysa in la siiyo jaaniska u dambeeya isagoo saxiixa oo shaxiixa oo faqri ka baqaaya qaninimana raadinaya naftiisa inuu la jihaado wax bixiyaa la rabay laakiin hadda isaga oo quustay nolosha ka quustay adduunyo ay macasalaameeyeen dhaqaalaha uu bixinayo raxmadda ilaah iyo naxariista ilaahay mooyeene munaasab xilligeedii ma aha xilligii munaasabkaa ma aha xilli naftiisa uu adduunyo ka qaadayna ma ahee aakharu hadda usii socdaa marka laakiin ilahay raxmadiisii kamid tahay noogu naxariistay oo ajr iyo thawaab ka heli min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn qur-aanka ilahay ku sheegay wasiyada iyo mashruuciyadeeda nabigeennana calayhi salaatu wasalaam si ahaanba inuu qofka uu wasiyo la yimaado xadiidkii fi saxiixeyn ku sugnaa min xadiid cabdullahi bn cumar qofka muslimkaa xaq oo ma aha munaasabna ma aha in maalin ama habeen ama laba habeen uu baryo isagoo wasiyadiisa ayna qoreen wixii xuquuqoo lagu leeyahay wixii xaqa uu leeyahay iyo wixii tabarucaadaba inuu iska qoro oo siiyo qofka ama uu dardaarmo haddii kalena xilligaasi jirada ah ama xanuunka uu isleeyahay geeri isheed baad leedahay waa la ogolyahay shuruud bayse leedahay tasixu way asaxaysaa wasiyadii min almukallafi qofkii mukallafka ah ee qaangaarka ah ee baaliq ah ee caaqilka ahaa alxuri ee xortahaa ee xoolo inuu tasarufo oo bixiyaba loo ogol yahay addoon ilan xoolaba ma lehee wasiyadiisi way asixi walow mubadiran mid beeldareeya oo xoolaha ku ciyaaraba ha ahaadee mubadirka fa xoolihiisa iska bixiye ee meelaha munaasiban ku bixiya ee safiiha la yidhaahdo kaas xataa waa loo ogolyahay inuu wasiyo la yimaado marka hore ee uu nool yahay tasarufkiisa beec iyo shiri iyo howlahaas haddiiba la xajriyo oo maxjuur uu yahay lisafahin aw falasin inuu yahay qof oo mubadira ama muflis deynta ay ka badatay xuquuqda dadka xoolahooda darteed baa loo xanibayaa mufliskii mubadirkiina isaga xoolihiisii inuu iskaga ciyaaro ama caruurtiisii iyo reerkiisii uu xoolalaan dhigo ayaa loo xanibayey laakiin hadda markuu dhimanayo aakharu u baahan yahay inuu wax dardaarmo waa loo ogolanaya waa loo ogolaani walow mubadiran allah ka dhige haba ahaadee uma alkalaamu buu yihi musanifku hadalku fi lwasiyati ku saabsan fii fasleyni laba fasal ayuu ka kooban yahay laba maqaam iyo laba jiho yaa laga hadlay markii baab lwasiya laga hadlayo hadalka ku saabsan waa laba wado iyo laba jiho wey laba qeyb loo qeybin qeyb waxaa weeyaan qofka muusiga la yihaahdo ee wax u dardaarmaysa ee leedahay ama wasiga la yihaahdo wasiga ama laleeyahay shaqada iyo reerkii iyo hawlihii iyo deymaha iyo waxa iga bixi ayuu ka hadli doonaa ee leedahay waxyaalaha aan dardaarmaya fuli reerkeyga iyo caruurteyda ka warhay qofka asaga ah wasiga la yihahdo qeybta labaadna wuxuu ku keeni doonaa musaabihiga waxa la dardaarmaya iyo inta uu dhan yahay ee la ogol yahay iyo shuruudihiisi waxa ku tacaluqa labadaasuu baabkan uqeybin doonaa axaduhumaa labadaa fasal midkooda hore fii nasbi lwasiyi qofka wasiga la yiraahdo oo la magacaabo oo la cayino la taago ayuu ku saabsan yihi haddaad tegeyso addunyada ka tegeyso reer baad ka tagtay caruur baad ka tagtay xoolo iyo dhaqaalaad ka tagtay xuquuq lagugu leeyahay kuwa aad leedahay intaba waad ka tagtay hawlihii dad sii maareeya oo kaaga dambeeya oo fuliya oo caruurtaadii iyo ciyaalkiina uquba umuurahoodii baad u baahantay marka inaad tiraahdo hebelow adaa reerkii kaaga tegey caruurteeda adaa mas-uul iga ah adaa dhaqaalahooda u maarayni tijaaradooda adaa usii wadi duyuunta iyo xuquuqda laigu leeyay adaa iga bixini adaa mas-uul iiga ah inaad tirahdo qofkaasaa wasi la layihahdaa marka axaduhumaa fii nasbi lwasiyi qof wasiya in la taago oo la magacaabo ood cayinto oo dardaaranto wey wa sharduu qofka asagae wasiga ahee la magacaabayo shardigiisuna waxaa weeye atakliif in horta qof mukalaf asagaba yahay qof daayaca ah oo saqiiroo yar ama majnuun waalan waxba asaga faaqidu shay laa yucdi wey loo dardaarmi karo ama u qaban karo ma laha marka waa inuu yahay qof mukalafa waa ko wlxuriyatuba ayana shardi ah inuu yahay qof xor ah oo asagana wax maamuli karo oo xor u ah inuu wax maamulo wax bixiyo wax qabto oo aan shaqa qof kale oonan dusha ka saarayn addoonkii baa baxay sayidkiisa ninkaasi gacanta ku hayo nin maamulan karo oo xora ah maaha walcadaalatu baa shardi ah qofkan wasiga aheed xilka ku wareejinayso qof caadil ah oo muslima ah, mustaqiimo toosan waa inuu yahay faasiq aan alla ka baqaynin xuquuqda xoolaha agoonta eber ka dhigaya oon aaminba laga ahayn loo dardaarmi maayo alcadaala walihtidaau baa shardi ah inuu yahay qofkan qof ku hanuuni kara lilmuusaa bihi wixii loo dardaarmay wixii loo dardaarmay qaba la yihi khibradeedii iyo kartideedii iyo dadanimadeedii aqoonteeda waa inuu leeyahy oo shaqadaa shaqa qof kasoo bixi karaba waa inuu yahayba qof tijaaro garanayo wa inu yahy adi tijaaro tahay qof mas-uuliyad qaadi karayo xil waa inuu yahay qof wax reebi karo oo caruurta ilaalin karo oo looga hibaysan waa inuu yahay walihtidaau baa shardi ah inuu ku hanuunayo oo lilmusaabihi wixii loo dardaarmay inuu qabto qof ku toosi kara oo qaban kara waa inuu yahay falow awsaa ixtiraaskii wey marka hadduu dardaarmo ligayri ahlin qof aan ehelba u ahayn oo mukalafa ma aha ma ahe shaqadaasi maba qaban karo kamana soo bixi karo ligayri ahlin fasaarase wuxuu noqday markii hore ee dardaaranka loo dardaarmayay ehel ooma ahayn laakiin fasaara wuxuu noqday cinda almowti qofkii markuu dhimanayay buu ahlan ehel u noqday siduu u qaribnaayo galabgalab u ahaa markuu ninkii sii dhimanayay dardaaranka isagaha see la yeeli lalahaa ayuuba nin fiican oo mustaqiimo hagaagsan noqday shaqadii qaban karaba ow amase awsaa waa dardaarmay qofkii muusig ahay wax dardaarmaayey muusigii iyo muusaa ilayhi iyo muusaa bihi iyo ayay uqaybsamaan nacam qofka muusigee wax dardaarmaaya kii uu u dardaarmayey waxay noqdeen jamaacati jamaacay noqdeen awsaa waa u dardaarmi lijamaaca hal ninba reerkii iyo shaqadii uma dhiibine wuxuu yihi hebel iyo hebel iyo dadkiina kooxda yaa hawshii inigaga tegay ogaada ayuu yihi <clears throat> ku haduqama kubaa qaban marka oo mase lizaydin buu u dardaarmay qof buu sheegay oo yihi hebel uma hadduu hebel dhintana min bacdihi gadaashiisa licamrin camar baa shaqadii la wareegi buu yidhi hebel baa shaqadii udhiibay oo usha iyo xilka kaga tegay hadduu dhinto wax qabsadana hebel baan ku wareejiyey oo ka dambayni waa ixtiyaad iyo taxadar buu la yimid oo mase jacala wuxuu yeelay jawaabtii waa imaan doontaaye lilwasiyi ninkan wasiga ahee xilka loo dhiibaye ee looga tegaya umuuraha yuu salaaxiyiyo awood siiyey lilwasiyi jacala lilwasiyi wuxuu u yeelay an yuusiya inuu dardaarmi karo man yakhtaaru qofka asaga dooranayo oo wuxuu yihi adaan kuu dardaarmay xilkii iyo reerkii iyo umuurahaygii inaad sii furiso adna awood waxaa u leedahay qof kale inaad u dardaarantood xilka ku dhiibto intaasba saxa waa ansaxayaa wasiyada noocyahaas o dhan soo maray waa wasiya saxiixa ah oo bannaan wey walaa tatimu alwisaaya wasaayada ama wasiyada laa tatimu ma taab noqonayso ilaa bilqabuuli inuu ogolaado qofkii loo dardaarmayo wasigaha mooyeene bacda mowti lmuusi qofkii muusigahaa ee dardaarmaya markuu dhintay kadib marka wasigii iyo muusigii iyo muusa muusaa bihigii marka wuxuu leeyahay walaa tatimu lwasaayatu ilaa bilqabuul waa inuu aqbalo ninkii loo dardaarmay ee wasiga laga dhigay waa inuu waayahay dhaho ogolaada hadi bacda mowti lmuusi kii wax dardaarmay markuu dhintay kadib ayaan arrinta la ictibaari ila ninkan wuxuu shaqo geli oo hawshii isaga uu la wareegi markuu qofkii dardaarmayo uu dhinto markaas shaqadiisi bilaaban markaasaa qabuulkiisa iyo raddigiisa la oo wax diidi kara waxna ogolaan karaa ka horse de shaqadii ma bilaabaninba marka waa inuu aqbalo bacda mowti lmuusi kii muusiga ahaee dardaarmay markuu dhinta kadib waa inuu aqbalo yihahdo wixii laii dardaarmay iyo xilkaygii baan qabanayaa waana aqbale waa inu yihahdo walow cala taraakhi taraakhi iyo muddaba ha kala qaadato waxba deg deg fawri iyo deg shardi maaha laa yustaradu fihi fawriya inuu markaaba uu jawaabta bixiy lama waxba shardi maaha dib buu kasoo fikiri karaayo maalmuu qaadan karaayo tacsidaha naga dhamaatu dhihi karaayo kadib buu deena ayuu dhihi karaa diyaar baan ahay walow cala taraakhi umuurta haba ahaato umuur dib dhacsanoo gadaal uu ka aqbalay walikullin mid kasta oo minhumaa muusigii iyo wasigii ah waxaa u banaan alcaslu inuu shaqadii ka noqdo waa u banaan tahay oo casli iyo ka siibmo kii muusig ahaa waa dhihi karaa wixii aan kuu dardaarmay hebelow waan kaagala laabtay shaqadii banaanka ka mar wasigiina wuxuu dhihi karaa wixii aniga hebel ii dardaarmay waan ka noqday waa dhihi karaa waa caqdi oo jaa darafayna labada darafba waa u banaan yahay inuu midkuu rababa midkii rababa uu iska bixi karaa mataa markuu doono ayay ka bixi karaan waxba laazim ma aha walaa tasixu lwasiyatu wasiyadu ma asaxdo ilaa fii macruufin wax macruuf ahoo sharciga yaqaano wa birin baa lagugu sii fasiraye shay biri ah likuli ma yardaahu llahu weyaan wuxuu ilahay raali ka yahay min alaqwaali walafcaali ahir walbaaina waxyaalaha ilahay raali ka yahay ee khayrka iyo wanaagga ee macruufkaa ayaad wasi ka noqon kartaa laakiin wax munkar ah macaasiya aan banaaneyn haddii la yihah shaqadaa ii qaba markaa dhinta kadib munkarkii aan wadi jira halka kasii wad dee taa lama aqbalaayo mana banaana laa tasixu ma asaxayso alwasiyatu ilaa fii macruufin shay macruufa wa birinta waa un tafsira waa sii fasiraysaa ka qadaa'i daynin dayn iga bixi baa tiri lagu lahaa qofkan dayntayda gud oo bixi oo xoolahayga soo iibi daynihii dadka iga gaadhsii waa shay biri ah waxajin xaj buu dardaarmo wuxuu iga xaji wanadari wuxuu yidhi ogow oo fiiri oo mas-uul ka noqo ishraaf fii amril awlaadi caruurta umuurtooda inaad caruurtayda ogaato ood gabdhihii iyo wiilashii iyo danihii reerka aad u qunto ayaan kaaga dardaarmoon kaaga tegay ayuu yidhi wa shibihii iyo intaa wixii shabaha sidii tanfiidu wasaaya dardaaramadii oo fuliyey iyo radulcawaari waxyaalihii caariyadahaye dadka uu ka soo qaaday ergisadaha uu u celiyey iyo wuxuu dad ka soo dhacay hadday tahay in wixii celiyi iyo washibihii bay soo wada geli walaysa lahu laysa lahu ooma sugna yani ooma banaan an yuusiya inuu dardaarmo calaa naxwil awlaadi caruurta oo kale wasiyan wasi inuu u dardaarmo ma banaana walxaal aljaddi awowiina abil abi aabbaha midkii dhalayna xayin uu nool yahay aabbihii kii dhalay oo nool awowi ah inuu nin kale dhaho shaqadii reerkadan kaaga tegay ma banaana leannu haddii aaba la waayo jadka abulabka aabaha dhalay baa xilkii iyo reerkii asagaaba iskaleba cayinitaan iyo dardaaran iyo wakaalo oma baahna tilqaa'iyan markaba toos buu u qaadanayaa marka wixii awowgii uu joogo tasarufkii howlihiina uu fulin karo qof kale wasiya inuu u dardaarmo yihahdo ka reerkii ma banaana laysa lahu an yuusiya calaa naxwi awlaadi caruurtii oo kale wasiyan inuu dardaarmo waljadi awowgii oo abilaabi aabbaha dhalayna xayin uu nool yahay ahalun ehelna uu u yahay lilwilaayati mas-uuliyadda iyo xilkaa inuu qaadana uu ehel u yahay ayib intaa wuxuu kaga baxay musanifka raximah raximahullah qeybtaa qofka dardaarmaya qofku xilka uu u egmanayo ee uu oga tegaayo ee uu leehay shaqooyinka ii qabo iyo shuruudda loo shardiyo ayuu halkaa kaga tegey wixii la dardaarmaya dhaqaalaha marka gal muusa bihigii alfasl الthaani fasalka labaad ee wasiyada labadeeda fasal fi bihi wixii la dardaarmayay buu ku saabsan yahay tajuusu way banaan tahay alwasiyatu wasiyadu bihuluثimaali xoolaha saddex meeloodoo meel inaad dardaaranto iyo famaa duuna wax kasii hooseeyo rubuc iyo khumus iyo sudus iyo way banaan tahay markaad xoolahaada inaad sadaqaysto adoo ilgeediyaale ama maradulmowt ah waxaa lagu ogol yahay huluثulmaal saddex meeloodo maal saddex meeloo meel nabiga alay salaatu wasalam waa kii dhihi jire sacad bin abi waqaas athuluث wthuluثu kahiir marka thuluث waa la ogol yahay wixii ka hooseeyana iyadana waa banaan tahay haddii thulud loo ogolaaday tirada ka yarna waa banaan rubucii iyo khumuskii iyo way banaan tahay in thuludka weliba laga sii yareeyo rubuc ama khumus la gaarsiiyo ayaa fiican maxaa nabiga calayh salaam athuluthu kathiir buu leeyahay oo weli inuu badan yahay buu sii haystaa ninkii laba raqbaa laga soo kiciyey thuluthaa maali buu yihi saddex meelood labo nisfulmaal buu yihi labadaba waa loo diiyey raqli saddexaad marka loo daayey laakiin waxaa la yihi waa badan tahay iyada laftirkeede laakiin waa laguu ogolaaday baa la yidhi saas darteed bu ibnu cabaas radi allahu canhu ka fahmay in rubc laga dhigo saxaabada qaarkoodna khumus bayba ka dhigeenba sida abubakr sidiq radi allahu canhu walaa tajuuzu ma banaana biziyaadati calayhi in thuluth laga ziyaadiyo oo thuluthaan iyo nisfiya la gaadhsiiyo ma banaana maxaa yeeley waxay tacadi ku tahay iyo xadgudub warahadii dhexli lahayd ninka asaga ama ehlulfarad ama casaba ama dawil arxaam dad unba xoolihiisa dhexli lahayn walmuraadu thuluthuhu muraadka uludka laga rabo laga eh, leeyahay ee ulud laleeyahay waa goorma marka uu dhimanayo xoolaha meeshay marayaan baa ulud laga fiirin walmuraadu muraadka laga leeyahay uludka loo ogolaaday waxaa weeye huluuhuhu qofkaasi xoolihiisa saddex miladoo meel cinda almowti markuu dhimanayo markuu dhimanaya laga hadlaya ee eh, hadduu markii uu dardaarmayey xooluhu ay badnaayeen intuu jirana abaaro ay dhaceen oo xoolihii nusqaameen maalintuu dardaarma laga soo qaadi mahaye maalintuu dhintay baa xoolaha la fiirin maxaa uu huluda la fiirinaya fain kaana waraathu hadday waraahadiisii dhaxalkiisa lah ay ah, noqdaan aqniyaa dad maalqabeena dadkiisii iyo caruurtiisii iyo dadku ka tegaaye dhaxli lahaa xooleyba haystaanba wada dhaqaale leh nudiba lahu waxaa loo sunneeyaa qofkan jirana dardaarmaya wasiga muusiga dardaarmaya istiifaau thuluthi inuu thuludkiisii uu wada dhammaystirto oo waxba una ka yaraynin baa u fiican maxaa yeele xoolay haystaan inaka antadara waradataka aqniyaa baa lyii aqniya waba yihiinba maanta xooley bay haystaanba haddayba aqniya yihiin thuluka waxba yuuna ka yareenine thuludkii maarata sadaqaysa asagaa u maanta oo ajriya thawaab u baahan nudiba lahu istiifaau thuluthi baa loo suneeyaa inuu oofsado thuludkiisii una ka yaraynin wailaa hadday aqniya aynan ahayn oo fuqara ay yihiin falaa thuludka sunno maaha lamana suneeyo ma fiicne inuu ka yareeyaa fiican weeye macnaha wailaa falaa fain zaada hadduu ziyaadiyo calayhi cala thuluthi xoolihii buu thuluth ka ziyaadiyo dardaarinka wuxuu xoolahayga nis hala bixiyo saddex meelooda laba la bixiyo kulliba hal waxbuu sheegay fain zaada calayhi badalad wasiyadaasi way burtay fi zaa'idi qadarka zaa'idkaa buraya in lam yakun lahu haduuna u sugnayn bay buri waaris qof dhexlaya qof dhexlaaya oo dhexalkiisa leh oo lagala hadloo la yidhaahdo war qofkii aabbaha dardaarankiisii thulid buu ka badiyey ma u ogolaan hadduuba meeshaba oolinba qof dhintay oo wax maaragtay dhaxalkiisa fuqarada iyo dadka caamka iyo masaalixda caamka una iska leeyihiin oo qof gaarahoo mucayanahoo lagala xaajoodo la yidhaahdo thulid waa laga ziyaadiye ma ogashayba hadduusan jirin badala ziyaada ziyaadadu waa burtay ziyaadadu way burtay maxaa yeele qofkii la dhihi lahaa maxay kula tahay maba joogaba in lam yakun lahu waaridun saasu ka wadaa wakadaa waxaa lamidoo ziyaadadu ay buri in kaana hadduu waarih dhaxla joogo oo waradda uu diidoo celiyo azaa'ida zaa'idki qof waariha jooga laakiin waxaa la ya ziyaadadan ma ogashahay maya buu yihi thuluth umaan ogolahay oo sharciga ogolaaday radda waa celinaya azaa'ida zaa'idka waa celinaya qof lagala xaajooda hadii la waayona hadda zaa'idki markaaba waa la tuuri fain ajaazahu hadduu waarihkii u ogolaado ziyaadadii u yihaahdo hadduuba aabbahay ziyaada ku daray waar iskaga ogolaanayaa saxa way asixi ziyaadadaas oo waa la fulinayaa huludkii wuxuu ku darayba walaa tasixu ma asaxayso alijaazatu ijaazada iyo ogolaashaha qofka waaridkaa uu ogolaanaya ziyaadada iyo waraddu diididda uu diidayo ma asaxayso ilaa bacda almowti unbay asixi qofkii oo nool korkiisa lagu gorgortay maayo markuu dhinto wey marka laleeyahay war ma ogasha inaan ziyaadada bixino mise waa diiday markaasu ama waan ogolaada dhihi ama udhahaya ziyaadada uludka ka badan ma ogeli bacd almowt wey shaqadao dhan ba waxay hirgelaysaa oy bilaabani dhimashada kadib wamaa wasaa bihi qofkii muusiga ahaa ee dardaarmaayey maa wasaa bihi wixii uu dardaarmo dardaarmoo muusaa bihi ah min atabarucaati tabarucaadka khayraadka iyo sadaqaadka iska caamka ee tabarucaadka ah wixii uu markaas u dardaarmo isagoo maridoo jiran yuctabaru waxaa lagu darayaa min athuluthi thuludki baayaa lagama dhigi thuludki bay ku jiraan isagoo iska xanuunsan buu waxyaala sadaqaysta wuxuu yihi intaana hebel hala siiyo intaan hebel hala siiyo tabarucaad buu dardaarmay iska bibixiyey isagoo jiraan waxaasoo dhan thuludka unbaa loo xisaabi un yani thulud ka badanin unbaa laleeya maadaama marid uu yahay waa wixii tabarucaad oo iska sadaqa aho tadawuc aho waajib ahayn wakadaa waxaa lamid aho thuludka lagu dari min alwaajibaati wixii waajibaadaha u dardaarmo kafaaraad lagu lahaa iyo xuquuq kale oo lagu lahaa iyo zakawaad wixii ah, zakada kuma jirta maalkaas kale wixii kafaaraad oo lagu lahaa ee waajibaada iyaduna thuluthkaas maa lagu xisaabi in qayada hadduu asagaba ku xidho bithuluthi thuluth oo wuxuu yihi kafaaraad baa lagu leeyahay thuluthulmaalka aan dardaarmayo halagaga bixiyo hadduu yidhaahdo thuluthkaas asagana lagu qaydi fa in adlaqow hadduu iska idlaaqo waajib baa lagu lahaa iyo kafaaraad waana iska idlaaqo wuxuu yihi war halaga bixiyo kafaaraadka iyo waajibaadkaasuu yihi thuluth kuma soo xadidin famin raasmaali xoolihoo wada socda ayaa laga saaraya uludkiina gaar weeye raasulmaalkii ayaa lagaga bixin haduu marka waajibaad wixii marka waajibaad oo lagu lahaa qofkan asaga ah, duyuun baa lagu leeyahay kafaaraad baa lagu leeyahay intaan wasiye iyo muxuu ahaa dhaxal la dhaxla xoolaha iyo aan la gelin ayaa waxaa laga bixinaya rasulmaalkii xoolihii wada socdaa laga wadaa ayaa laga bixin kadib baa waxaa laleeyahay muxuu wasiyoo dardaarmay haddana uludkiiba haddana la saari kadib baa maaa soo haray waxaa soo haray intan intiibaa la dhaxli marka shaygan waajibaadka waa la fiirina ma mulaq mise muqayad hadduu yirahdo thuludka igaga bixiyo waajibaadkaasaa laygu leeyahay thuludkaan baa lagaga bixin maya hadduu yihahdo waajib weeye tabarucaad maehe iga bixiyo deymaha iyo kafaaraadka hadduu yihahdona raasulmaalkiibaa laga bixin kadib baa thuludkiina tabarucaadki iyo wasayaadki iyo wixii dardaarmay ayaa lagaga saari wamaa najaza wamaa najazahu wixii uu gooyo maa najazahu wuxuu u gooyay fi xayaatihi xayaatadiisii iyo intu uu noolaa caafimaadsanaa uu noolaa buu wax gooyey min atabarucaati kamida oo uu yii waa waxaan hebel baan siiyey kalwaqfi buu bixiyeyba isagoo nool walcidqi xorayn qof buu xoreeyey walhibati qof buu xoolo siiyey wagayraha wixii lamid ahoo intuu noolaa uu gooyey fa in facalahu hadduu sameeyo oo fuliyo fi sixati isagoo caafimaadsan hadduu arrintaa ayadaa sameeyo uctubira min ra'silmaali baa lagu daray raasumaalka lagu daraya isagoo caafimaadsan bu waxyaalahaas sameeyey xoolihiis uu lahaa unbaa laga saari wain facalahu hadduusa sameeyo fii maradi lmowti xilligii uu jiranaa ee jiradii u dhiban doono ayuu arrimaha ku hadhadlay aw amase fii xaali iltixaami lxarbi xili dagaalkii laisku saftay oo muslimiintii gaalada ay isdagaalayaan oo seeftii iyo xabadii dagaalkii uu socdo oo qoortii laisku gala iltixaamka waxaa weeyaan yani labada qof dhiig hilibkooda istaabtay oo kale wey way isdhex galeen baa loo jeedaa dagaalkii oo socda oo meydkii iyo dhaawici iyo dhiiggii uu socdo xilligaasuu dhawaaqo wuxuu yihi hebel intaa hala siiyo oo mase tamawujilbaxri badii xilli ay hireynayso ay kacsan tahay doon iyo waxbuu saaran yahay badiina waa ku kacday xilligaasu wuxuu yidhi hebel intaasaa la siiyo waa xilli oo geerida iyo dhimashadu ay aano tahay aada looga baqaayo inuu halaag u dhaco oo mase awi taqdiimi xilli la hormariyey oo lasoo istaajiyey lilqatli in la dilo qisaas baa loo dili rabaa xuduud uu ku dhacay baa loo dili rabaa xilligaasuu dhawaaqo wuxuu yidhi intaa hebel alla siiyo dardaaran bixiyey aw italqi haweenaydii xaamiladaheed baa fooshi ayaa qabatay oo way foolanaysaa markaasay tiri waxaa laiga bixiyo ow bacda alwilaadati markay dhasha kadib ayay dardaarantay wa qabla infisaali mashiimati intayna ibidii iyo mandheertii kasoo bixin kadib ilmihiisa ka soo baxay waa xilli khatar badan ayaduna ilaahay muxuuha mandheertii ibidii iyo wixi ay ka imaadaan gabadhu weli khatar bay ku jirtaa xilligaasay tii waxaa laga bixiyo watasalat waxayna la xidhiidhay umuurahaas khatarta ah haadihi ashyaa arrimahaasi markuu maraayey uu qofku dardaaran bixiyey waxaa ka dambeeyey bilmowti geeri hadduu ka kaco oo arrimihii ayna dhibaato iyo dhimasho ayna imaanin de wuxuu noqonaya xaalatu sixa buu noqonaya xaalatu sixa laakiin waa dhintay uctibira intaas oo xaalaba waxaa la ictibaari min athuluthi wuxuu dardaarmay thuluthka umaa lagu ictibaara lagu dari wailaa hadduu ka kaco oo xoolihiisa isagoo caafimaadsan u bixiyo falaa thuluth maahe ra-sumaal bay ku jirtaa wey saasaa loo kala qaadaya fain cajaza thuluthu hadduu thuluthkii cajizo xoolihii saddex meeloo meel buu sadaqay yuu dardaarmay thuluthkii wuxuu noqday waxaan waxba wuxuu dardaarmay baa ka badan inta meel ayuu yii wax ku bixiya iyo thuluthkii iskumaba dhigmaanba thuluthkii baa yaraaday in cajaza thuluthu thuluthkii hadduu cajizo oo uu waxba qabanba waayo camaa shaygiibuu waxba ka tari waayey uu najazahu gooyey fil maradi jirada ee uu dardaarmay waxaa hala bixiyo hulukii haddii lasoo bixiyey wax ku filama ma ahaba see la yeeli in yar weeye hulukii saddex meeloo meel xoolihiis in yar weye inta meeluu yiri ku bixiyan way badan tahay see la yeeli budiya waxaa lagu bilaabi bilawali falawal sida loo kala horeeyo <clears throat> siday u kala horeeyeen hebel intaa hala siiyo buu maanta yiri beri haddana hebel intaana hala siiyo kii maalinta u horreysa ku dhawaaqa lagu bilaabi falawalu kii ku xigay baa lagu bilaabay saasaa lagu wadaya tartiibkii hadii la garanayo wey fa waqacat itabarucaat in waqacad hadday dhacdo wasiyadii dafcatan hal mar ah. ah hebel iyo hebel iyo hebel mama tartiibinine hal mar bu wuxuu yihi xoolahaasi intaa eh, eh, nimanka ah, intaa la siiyo ayuu isku qabtay hal mar isku qabtay ow cajaza thuluthu thuludkiibaa wuxuu ka yaraaday ka cajizo tari waayey canil wasaayaa wasaayaadkii waxyaalihii uu dardaarmayba waxba kama qaban karaan mutafariqatan kaanat aw dafca wasaayaadka asaga ah hadday rabaan mutafariqa ha hadaano tartiibba hala hadaano ama hal mar ha noqotee sidiisuba huludkiibaaba yaraadayba see la yeeli qusima huluthu huludkiibaa la qaybin yani say u kala horeeyeen lama garan karo <clears throat> ama waa la garanaya kuma filaanin huludkiibaa ku fileen hataa qofkii iyo wii kuma filla qusima huluthu huludkiibaa la qaybinaya bayna alkuli dhammaan baa loo qaybin waqacat tabarucaat dafca hal mara ow cajaza huluu wacajaza hulu huludkiina waa ka yaryahay min alwasaaya mutafariqa kaana ow dafcatan ha ahaatee qusima huluu baa loo qeybinaya bayna kuli dhammaan sawaaun kaana hama cidqun ha ahaado meeshaasi xoreyn ha ku jirto amla ayayna ku jirin oo markuu dardaarmay baa wuxuu yihi hebel ha laga xoreeyo hebela sadaqaha laga siiyo hebel guryaha laga siiyo intaasoo wax buu sheeg sheegay mutafariqa ama hal mar buu isku qabto isku jimleeyey huludkiina kuma wada filla see la yeeli qof walbaba uludkaasa qeyb laga sinaya ah, kii adoonka waxaa leeyahay uludkan intaasuu noqday qaybo badan baa ku jira kama wada xoroobi kartid laakiin waxaad xor noqotay uluka saddex meeloo meel baad adiga xor ka noqotay ah, labada kalena kaana ulu baa sadaqa looga siiyey kaana ulu baa sadaqa laga siiyey uludkii baa saddex loo sii qaybin karaa loo sii qaybinaya macnaha saas qusima huluu bayna alkuli baa loo qaybin sabaan waxaa isku mida kaana hama meeshaas waxyaanu dardaarmay cidqun xoreyna ku jirto amlaa maya hore hadda ku jirtana huludkiisa unbu xoroobi watalzamu alwasiyatu bilmowti watalzamu waxaa laazimaysa alwasiyatu wasiyadii way laazimi oo in la fuliyaa waajib noqon bilmowti bisababi mowti dhimashada sababtiisa markuu qofka dhinto yay wasiyadii laazim noqonaysaa oo deymihii la bixiyo deyntaa horeysa tajhiizul meydka kasii horeeya markii meydka laga aaso laga xabaalo wixii deyn lagu lahaa laga bixiyo ayay wasiyadu imaanaysaa laakiin waa goorma waa qofka markuu dhinto wey in kaanad haday in kaanad ligayri mucayanin hadday qof aan mucayan ahayn ay usugneed sugneed a ligayri mucayan qof aan magacaawneen oo sifaat unbuu sheegay ninkii kalfuqaraa wuxuu yidhi haddaad dhinto fuqarada hala siiyo thuluthulmaalkayga fuqaradii waa wasfi waa tilmaamo qof mucayan ahoo hebel baa faqiir la dhahaa la dhihi ma jirtee sifadaa wixii laga helo o dhan baa soo geli dadka noocaasa marka wasiyadooda waxay helayaan ay u laazimaysaa qofka markuu dhinto ilaa iyaga qabuul lagama rabo ma aqbasheen iyo lagama rabo kar hadduu diida ku kaloo oo baahan ayaa qaadan qaadanoo baahan marka ayaga lakin waxaa la rabaa in qof dhinto watalzamu lwasiyatu bilmowti in kaanat hadday tahay wasiyadu ligayri mucayanin qofaa la magacaabinoo tilmaamun laska sheegay kalfuqaraai oo kalea laska yiri fain kaanat limucayan haddii qof la magacaabay ay wasiyada iyo dardaaranka u sugneed falmilku milkigii lahu qofkaasaa iskale falmilku milkigii inuu xoolihii mulkiyo lahu qofkaasi mawquufun wuxuu ku taagan yahay cala alqabuul inuu aqbalo inuu aqbalaa laga rabaa a ah, a ah. qabuuluhu misal qaar soo ya fain kaana limuayanin fain kaana limucayanin ha de timu kufa zaydki yani qof buskale qof hebel buu yiri a zayd buu yiri camar buu yiri marka falmilku lahu mawquuf milkigaasi xoolaha inuu ninkaasi ku wareego wuxuu ku taagan yahay cala alqabuuli inuu aqbalo waayahay waa inuu dhaho aqbalo laakiin kuwa aan mucayanka ahayn maxaa nidhi bacda almowti bay xoolahooda iska yeelanayaan waxba qabuul ilan ayaga fuqaro isku imaada ma aqbashee la dhihi maayo fa in qabila hadduu aqbalo qofkii mucayanka ahaa ee la magacaabay bacda almowti geerida qofka uu dhintay kadib buu aqbalay wixii loo dardaarmay walow mutaraakiyan haba dib dhace xukima waxaa la xukumi biannahu asagu milkuhu inuu mulkigiisa yahay min xiina mowti markuu dhintay laga soo bilaabo inuu mulkigiisa yahay baa la xukumi ah, ninkaa neefka hala siiya buu yihi qofka isagaa markuu dhintay kadib ayuu aqbalay dib dambaba ka aqbalee waxay kasoo bilaabani maalintuu dhintay ayay kasoo bilaaban sacdhays u ahaaye marka uu waan aqbalay yidhi hadduu isagoo dhalay u yii waan aqbalay ilmihiisana waa la raacinaya leanna waxay kasoo bilaaban xiina almowt bay kasoo bilaaban markuu dhintay qofkan wain radow hadduu diido ka waran qofkii mucayankaa wax loo dardaarma waaba diido ma qaadanayo mana rabuu yiri xukima waxaa la xukumi bilmilki milkiga asaga ahaa lilwaarihi baa loo xukumaya waxaa iskale xoolahan waarifkii qofka dhintay dhaxali lahaa baa iskale ile wax qaata la waaye wa in qabila hadduusa aqbala ka waran qofkii mucayankahaa ah waa aqbalay marka hore waa yahay isii waan ogolahay buu yidhi waradda waase iska soo celiya haddana waa radiyey qabla alqabdi weli qabdooninba waan aqbalay intuu afka ka yidhi yurada radda haddana diiday oo ka noqday qabla alqabdi intuuna weli qibdoonin oonan la wareegin ayuu iska diiday saqada almilku asaguna milkigu waa dhacayaa kol hadduuna qibdoonin waa sidii hibado kale hibada marka la aqbalo xooluhu milki guurayaan wasiyaduna waa sidaaso markuu qofka intuu aqbalo haddana qibdoodo yuu milkigu ku wareegi hadda marka milkigii oon weli wareegin oo una qibdoonin ayuu diiday saqadal milku waa dhacayaa aw bacdahu markuu intuu aqbalay haddana qibdoodoo la wareegay ayuu wuxuu yihi maba rababa falaa ma wareegayo laa yasqud falaa yasqud milku milkii ma wareegay hadalka dambe uu leeyahay ma rabo waa iska hadal laqwi ah wey xoolo isaga uu leeyahay uu diidan yahay wey qofkuu rabo marka ha siisto suu raba ha u tasarufo lakiin xoolahaasaa iskale maxaa yeeley wuu aqbalay haddana wuu qibdoodo waa la wareegay milkigiisi xoolihiisiiba hadda saaran yihiin suu rabo markaasa ugu tasaruf falaada dambe marka waxaa weeyaan falaa yasqud ma dhacayo wey likownihi qabila walikownihi qabada waa aqbalay waana qibdooday wayajuusu waxaa banaan tacliiqu lwasiyati wasiyada iyo dardaaranka in lagu xidhaa banaan calaa shardin shardi fi lxayaati qofka intuu nool yahay ku jira shardigaaso fi lxayaati intuu qofka nool yahaya oo mase bacda almowti intuu dhinta shardi dhacaya wuxuuba yidhiba hebel waxaan u dardaarmay waxaya waxaas bishardi inuu gurigaas galo intaan noolahay intaan noolahay ayuu yidhi intaan noolahay aduu gurigaa galo xoolaha sagaas kale waa u dardaarmay waa fii xayaati wey bacd mowtna waa maxay wuxuu yihi ninkaas hebel ba waxaa udardaarma xoolahaas bishardi inuu gurigaa galo markaan dhinta kadib markaan dhinta kadib gurigaa hadduu galo xoolahaasa udardaarma hadaas alla siiyu yihi labadaba waa ku ansaxaysaa laakiin waa inuu asagana guriga galo fi lxayaati ou bacda almamaati wayajuuzu waxaa banaan tacliiqu lwasiyati in la xidho oo lagu qabto calaa shardin shardi in lagu xidho fi lxayaati dhacaya nolosha ow bacda almowti qofkan dardaarmaya dhimashadiisa kadib wax dhacay watasixu way ansaxaysaa nusaqda qaar wayajuuzu waxaa banaan wasiyadu bilmanaafic bay ku banaantah wal acyaani cayn iyo daato iyo shaygii laftirkiisa oo qofka la siiyana way ku banaantah inaad tiraahda heli kartaa gurigeygan manaaficdiisa waxaa iskale fuqarada ree hebel yaa iska yaa maarat ku jiraya kira yaan laga qaadin wax kiraa yaan laga qaadin manaaficdii buu marka dardaarmayaa gurigii laakiin lama siinin acyaantiina waxaa weye in isaga o dhan la siiyaba gurigii o dhan la siiyo imaa manfacadii caynta haduu qaato manfacadina waa qaadane wayaصixu wayajuuzu waxaa banaan wasiyadii bilmanaafici in la dardaarmo manfacadii walacyaanina waa banaantaa caynti shayga wa bilmacduumi wax macduum oon lahaynin oon joogin oon jirin ayuu dardaarmi karaa kalwasiyati waa dardaarankii oo kale bimaa buu u dardaarmay wixii ay taxmilu dhali doonta hadihi ljaariyatu gabadhan gabadhaa xaamiladaa waxay dhali doonto wax macduuman gacan la weyni wey ayaan u dardaarmay xoolahan ow haadihi shajaratu geedan ayada ah wixii ay soo bixin doonto midhaa ayaan dardaarmay waa macduub meelaha soo baxaysaan dardaarmay nacam kalwasiyati bima taxmilu waxa ay dhali doonta hadi ljaariyatu baan dardaarmay ama qof siiyey way noqon karta yadana oo hadihi shajaratu geedahan waxay dhali doonaan midhaah wabilmajhuuli buu dardaarmi karaa shay majhuula oon la kala garanayn noociisa iyo wuxuu yahay wuxuu iska yiri maala waxaan dardaarmay bicasharati shiyaah ah, toban neef oo ari ah oo wixii arigayga dhali doonaana arigayga wuxuu dhali doono wabilmajhuuli wabima shayna waa dardaarmi karaa uun laa yaqdiru kari karinba calaa tasliim inuu dhiibo wuxuu asagaba bixin karin buu dardaarmi karaa lakin xoolihiisa kamida kal aabiqi addoon ka dhuntay iyo neef ka dhumay iyo waa dardaarmi karaa oo ninkii soo heloodaa iskale hadduu yidhaahdo hadda waa khayr hadduu heloodana waa waa qaadanaya de hadduuna heloonin marka hore waxba ma haysanin iska shay tabarucaada oo iska sadaqa ah marka wax lagu xidhaayo maba lahaba wixii haddaad hesho hadday geedihii kuu dhalaan hadday maarata baadida la helo adigaa iska haddii kale walba waxmaad haysan wbima laa yaqdiru calaa tasliimi kalaabiqi kii dhuntay oo kale wabima laa yamlikuhu laan hadda wuxuuna gacanta ku haynin oo mulkinaynin laakiin uu rajo ka qaba inay soo galaan xoolaa meel ka sugaayaaye xoolaha hadday imaadaan hebel hala siiye buu yidhi xoolihii baa yimid waa la siin haddii imaan waayeen baa basaada aheyd wabima yajuuzu lintifaacu bihi bimaana waa banaan tahay wasiyada iyo dardaaranku yajuusu banaan alintifaacu bihi in lagu intifaaco shay in lagu intifaaco cayntiisa in lagu tasarufo oo la gato ma banaana laakiin in nafcigiisa la intifaacsado way banaan tahay oo min anajaasaati nijaasooyinka ah kelkelbi eygii oo kale shaaficiyada agtooda waa najaas eygii almucalami la tababaray eygan mucalamka ah ee nijaasta ah muqaladada nijaasadiisu inay muqaladada tahay haddaad qof u dardaarato tiraad eyga mucalamka hebel hala siiya ku ugaadhee way banaantah manfacadiisi unbaa ka faaidaysan gedi maysid mana gedi kartid oo waxaa jirta wax beec aan ku asixaynin manfacadiisana ay banaantaho in la gatana banaanin eh, thamanu lkelbi khabiis buu nabig ala slam yihi thamanu lkelbi khabiis eyga in la gado oo lacagtiisa la cuno waa xaaraan ma banaana laakiin in la intifaacsado oo waxyaalihii nabigu uu sheegay calayh salaatu wasalaam ugaadhii iyo ilaaladii iyo mxuu aha eh, xooliha uu jiro iyo eh, beerahi beerta iyo waxyaalahaas oo kale bimana waa dardaarmi kara yajuuzu intifaacu bihi in lagu intifaacayo banaanta min najaasaati kalkelbi eygii almucalam la tababaray wazayti sariidi annajis najasowday saliiddii nijaasowday oo nijaaso ay ku dhacday lama cuni karo lamana gadi karo laakiin siyaalo kale loo tasarufi karaayo hadday noqoto in eh, faynuus laga dhigto oo la shito iyo hadday noqoto in siyaalo kale loo isticmaalo ayaa loo isticmaali karaa nacam laa bimaa shayse maya oo ma banaano in la dardaarmo laa yuntafacu bihi aa lagu intifaaci karin minhaa nijaasadiina kamida waxyaalaha nijaasada eh, lagu intifaaci karin asaga ma dardaarmi kartid kal khamri khamradii waa nijaaso wlkhinziiru doofaarkii ma dhigi kartid doofaarka iyo khamrada iyo intifaacso nafcigiisa ma dhigi kartid watajuusu waxaa banaan alwasiyatu wasiye iyo dardaarmaa banaan lilxarbiyi gaal xarbia iska dhaaf kii ah, xarbiga hene gaal xarbi oo dagaal inaga dhexeeyo wax waa u dardaarmi kartaa bu kuleh musanifka oo waa la dhihi kartaa ininka gaalka xarbiga waa waxa hala siiyo waa la dhihi karaa gaalada xarbiyiinta haddii lasoo xidho kale haddii lasoo qabto gacanta muslimiinta ay soo galaan haddiiba rusul lasoo diray ay yihiin oo muslimiinta ay la mufaawadoonayaan wadahadal ay ka dhexayso intaba dee waa la martiqaadi oo cuntaa la siin wax loogu talagalay oo loo dayaariyo bajada hadduu ninkan dardaarmo oo yihahdo dadka noocaas oo kale haddi gacantiina soo galaan ha la siiyo way banaan tahay tajuuzu lwasiyatu waa banaan lilxarbiyi gaalkii xarbigaha iyo welidimiyi kii cahdiga iyo heshiiska muslimiinta kula jiray intaba waa loo dardaarmi karaa weli murtadi murtadaho ridoobo oo gaaloobay asaguna waa lasi waa loo dardaarmi karaa wasya wey wasya hadda laga hadlayaa in wax loo dardaarmo oo hadduu gacanta muslimiinta soo galo in wax laga quudiyo laga cunteeyo intuu xabiska ku jiriyo sajniga iyo dilka loo diyaarinayo o kale iyo wax waa laska siin karaa ilene waliqaatilihi buu u dardaarmi karaa asagan dardaarmaayo ninka dilay dhaawac weeyaan nabar xun baa ku dhacay dhiiggii baa ka socda sakaraatulmeed ba sakaraad baa haya kii dilay buu yidhi inkaarmaha waxaa iska siiya waxa hala siiyo waliqaatilihi wakadali warathatihi yani kuwa hadda aan soo sheegnay hadday qaraabo yihiin mayna dhaxleen laakiin hadday wasiye iyo dardaara noqoto way ku banaantah bu kule wakadali waariihi waarikii dhali lahaana kii dhaxli lahaana waa u dardaarmi karaa cinda almowti markuu dhimanayo in ajaazahaas shardi bay ku xidhanta hadduu ogolaado kan waaridka ah inuu wixii loo dardaarmay la siiyo hadday ogolaadaan baqiyatu warathati warahadii kale soo hadhay nin warahada kamida oo dhaxalkiiba wax kule bu dardaarmay waxay ku xiran tahay dadkii dhaxalka lahaa hadday dhahaan ninkan isaga dhaxalku wa kule waba oma ogelin wa xaq bay leeyihin laa wasiyata liwaarihin buu nabigan yihi sala allahu aleyh wasalam in allaha acdaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaarith qof walba xaqiisi waa la siiyey haddaysan dhacdo qofkan uu dardaarmo waarith uu u dardaarmo warahadii xaqoodii buu ku fadhiyaa wax ka qaatay dheeraada ayagii baa marka la khiyaargelinaya in ajaazahaa baqiyat lwarahati waa dardaarmi karaa buu ku leeyahy walilxamli xamligii iyo islaantii uurka waday xamligeedii caloosheedi wuxuu ku jiray ayaa isagana loo dardaarmi karaa ilmaha caloosha ku jira waxaa la siiya buu dhihi karaa fatudfacu ama walilxamli xamligii baa loo dardaarmi karaa isaga xamliga u ahaa fatudfacu liman curima wujuuduhu ama islaan xamli iyo wax saas oo kale fatudfacu wuxuu dhihi karaa yani haweeney xaamilaha hala siiyo iska yiri maanta islaan xaamilaah hala siiyo marka xaamilo inay maalintaa aheyd uu ninkan dhimanayey inay xaamilo maalintaa aheyd in la xaqiijiyaa loo baahan yahay waa inay la ogaado ah, lix bilood ugu yaraan waa inuu ku dhasho maalintuu dardaarmay ugu badnaana uu sii jooga afar bisano oo kale islaamtuna markaasi wax intaa ka soke intaa kadib waxa ama eh, nin aho qabayna aysan jirin masayid yuusa wadaa ha wadaa wuxuu leeya fatudfacu waxaa la siinaya liman qofkii baa la siin culima la ogaaday wujuuduhu inuu joogay cinda wasiyati ilan wasiyadan waxay ku saabsan tahay xamli beed waa hadda kadib xamli qaadi karana kamuna wadine maanta wixii uur ah ayuu ka waday marka waxaa la siinaya liman qof baa la siin culima la xaqiijiye la ogaaday wujuuduhu inuu joogay xamligaasi cinda alwasiya markuu qofkan dardaarmayey wixii la ogaaday inuu xamli joogay uu ahaa ayaa la siini goormaa la siinse idan fasala markuu soocmo oo uu dhasho xayan isagoo nool isagoo ah, nool ilma islaambaa islaamta way umushay ilma noolla way dhashay waxaana la ogaaday marka uu ninkan dardaarmaya ilmaha inuu joogay baa la ogaaday siday kudhici kartaa waxay kudhici kartaa bian talida inay dhasho liduuni sitata ashhur lix bilood ka yar min alwasiyati maalintuu dardaarmayey maalintuu dardaarmayey dardaarankiisii lix bilood ka yar bay ku dhashay ilma nool bay ku dhashay waxaa la ogaaday ilmaha inuu sii jiray marka maalintuu dardaarmayey maxaa yeelay lix bilood ka yar ilmo intuu dhasho ma sii noolaanayo laakiin lix bilood iyo ka badan hadduu maalintuu dardaarmayay saanta ay xaamilo ahayd sheegatay ilmihiina lix bilood uu ku dhasho isagoo nool uu dhasho waa la siin karaayo maalinta ilmaha wuu joogay baa laleeyahay wuu joogay waxaa ugu yara ilmaha ku dhalan karo waa lix bilood sida qur-aankaba laga fahmay ida nfasala markuu soo socmaa la sinaya xayar asagoo nool inuu asagoo nool see kusoo socmaaya ku dhici kartaa maalinta uu dardaarmayn uu ku jooga inta ugu yar waxaa weeye baan talida ina sita ashhur lix bilood ka yar min alwasiyati markii laga soo bilaabo oo mase fawqahaa ka badan lix bilood wa duuna arbaci arbaci siniina afar sanana ka yar ayay islaanta ku dhashay markaase waxay tiri maalinta iyada ah ee ninka uu dardaarmaayo uur baan bay tiri marka say kudhici karto walaa zawja lahaa zawjana ma laha islaantaas hadduu zawj leeyahay waxaa la dhihi lahaa ilmahan gadaal buu alool galay gadaal buu ka calool galay walaa zawja laha zawjana ma laha oo ninkeed waa ka dhintay ilmahana caloosha ku jira waa kan bay tiri walaa sayida sayidna ma laha dee adoonaheda dawha jimaacayana ma jirin afartaas sano way sheeg way dhihi kartaa ilmahan wuxuu raacsan yahay ama uu joogay maalinta ninkaa uu dardaarmay way dhihi kartaa afar sana ugu badan inta la ogaaday inay islaamtu ay caloosha ilmo ku wadi karto afar sana ugu badan waxay markaa zawj ahoo la dhihi kara gadaal buu uureeyeyn ma laha sayid wuu jimaacay addoontiisa la dhihi karana mayna lahayn mayna adoon mayna lahayn sayidba marka walaa sayidi haddaa wadaasaas ku wada wa in awsaa licabdin hadduu addoon u dardaarmo ah, addoon buu u dardaarmay ninkii wax dardaarmayey wuxuu yihi addoonka hebela een hebel uu leeyahay xoolaha hala siiye buu yihi faqabila adoonkana waa yeelay haye buu yihi duufica xoolihii adoonka loo dardaarmi waxaa la siini ilaa sayidi sayidkiisa sayidkaa iskale xoolahaas isaga waba mala waba mamulkin karee wain awsaa hadduusa dardaarmo ninkii wasiga ahaa mxuu ahaa muusiga ahaa ee dardaarmayey ayaa xoolo dardaarmay uma kadib rajaca waaba ka noqdayba can ilwasiyatibu ka noqday wuxuu yihi wixii aan dardaarmay waan ka laabtay intuu noolaabu ka laabtay saxa waa saxaysaa kol haddaa wixii maaratay waktigii ay waajibaysaba la gaarinba oo bacd almowda intuu nool yahay waa ka noqon karaa saxa waa saxaya alrujuucu inuu ka laabto wabadalat ilwasiyatu wasiyadina waa burtay wasiyadina hadda halkaas ku burtay waizaalat اlmulki fiihi kalbayci wاlhibati aw tacriiduhu lizawaalihi bian dabarahu aw kaatib ilى akhirih halkaa wa izaalat اlmulki mulkiga ama milkiga zuulidiisa fiihi wasiyada ayada milkigeedoo la zuuliyo wuxuu ku zuuli lahaana kada kada kada weeyaane yaa rujuucuna ma isaalatu mubtadahaas khabarkeedu rujuucuntaas dambe ayuu ku dhacayaan rujuucun ah. ninkii asaga ahay wax dardaarmay xoolihii u dardaarmay intuu nool yahay waa ka noqon karaa afka waan ka noqday ma dhihine si ficilah iyuu u zuuliyeyba xoolihii u dardaarmay dad ay suganayeen si ficil iyuu u zuuliyey zuulintaa uu zuuliyey uu milkigiisaba ka bixiyey intuuba noolaaba milkigiisa ka bixiyey ayaa rujuucunka noqod ah noqosh noqosho ah taas wadaa wuxuu ku yihi wa isaalatu lmilki milkigoo la zuuliyey fiihi xoolahan uu dardaarmay ila intuu noli asagaa iska leh inuu zuuliyo milkigiisii ka zuuliyo kal beyci waaba gadayba xoolihii uu yihi hebel hala siiyuuba iska iibsadayba asagii walhibati qof buuba siiyeyba aw tacriidu wuxuu u bandhigay lizawaalihi wadadu ku zuuli lahaa ee gacantiisa oga bixi lahaa buu u bandhigay oo waase bian dabarahu mudabir baa tahay bu yii adoon uu dardaarmay oo yidhi hebel hala siiyo wuxuu yihi bacda mowti xorun adoonyo markaan dhintay kadib xor baaba tahay bu yihi nin baana sugayay oo dhimashadiisa sugayay marka caradahu lizawaali inuu gacantiisa ka baxa ayuu u bambixiyey aw kaataba waa kitaabeeyeyoo adoonuu dardaarmaybu wuxuu ku yihi kaalay intaa adaad ii keento xor baaba tahayba aw mase rahano waa rahnay adoonkii ayuu nin rahan u siiyey wuxuu yihi dayntaan kaa qaaday adoonka u hayso ninkaad hayse uu yiri baana xoolihii ku wareegay addoonkaas raankiisa asaga hadhow gadan xoolihiisa ka goosan nin baana sugaya waa lai dardaarmay lahaa milkii waa zuulaya soo maartid aw caradahu wuxuu u bandhigay calalbayci beyci suuquu bandhigayba oo wuxuu alaabtan beec weeyaan awra mase awsaa bibeycihi in loo gaduuba dardaarmay addoonkii aan irin hebel hala siiyo ama xoolihii aan irin hebel hala siiyo ha la iisoo gado buu yidhi beyc buu marka dardaarmayba dardaaran dambe wasiyo kale ayuu ka dambeysiyey wasiyadii hore tii dambaa tii hore burinaysa ow azaala wuxuuba zuuliyey ismahu shaygan magaca uu lahaa ee u taagnaa ee hebel uu lahaa markuu dardaarmayey magacii baa la dhalangadiyey bian daxana waaba inuu shiidaba alqamxa qabandidii iyo masegadiibuuba shiidayba wuxuu yihi jawaanka asaga ku tiirsan ee qabandida ah hebel baa u dardaarmay markaasuu maalin dambena wuxuu yihi isoo shiida ow cajala wuxuu cajiineeyo qooshay addaqiiqa buradii budadun hala qoosho muufaha la geeyo oo mase nasaja wuxuu soohay oo eh, xari ka soohay alqazla maydhaxdii iyo duntii iyo uu dardaarmay oo qof u dardaarmay ayuu xarkaha la sooho oo mase khalatahu wuxuu ku dhex daray bigayri keyrkiibu ku daray shayga asagaa ah, in idaa kaana mucayanan shay mucayan ahoo la yaqaano oo hebela ah hadduu ahaa bigayri wax kaluuba dhexgeliya oo kudhex daray oo kudhex reefaaqay rujuucun weeye rujuucda waa khabarkii abr mubtada wisaala milkidaas mubtadahaas khabarkeed u dhacay waisaalat lmilki fiihi wasiyada milkigii uu ku lahaayo la zuuliyo wixii ku zuuli lahan waxaasoo soo sheegnay weeyaane isaaladaa uu zuuliyey milkigiisaba uu ka bixiyey rujuucna sagoo soo ceshaday bay lamid rujuuc weliba waa soo ceshaday xoolihiio asagii waa ka noqday wasiyadii waa ka laabtay kolba hadduuba xoolihii meel kaleba mariyey rujuucu noqod weeyaan ay can wasiyati wasiyada uu ka noqday wain maata lmuusaa lahu qofkii loo dardaarmay ee la yidhi waxaasaad leedahay markaan dhinto hadduuba dhinta ka waran qabla almuusi kii dardaarmaya ee geeri isku arkaya inuu dhimanayo ka hor buuba dhintayba ila dhimashada muda muddada ilahay u talagaly qof walba ku dhimanaya kana ale hebel markuu uu ku dardaarmay waxbaad ka cuni doontaa asagiiba ka hor dhintayba meeqaa qof jiran oo sakaraad oo xanuunsan oo la kor fadhiyo ka hor dad ay baaba oo dhinteen in maata almuusa lahu qofkii wax loo dardaarma hadduu dhinto qabla almuusi kii dardaarmayey ka hor buuba dhintay badalat alwasiya badalat ilwasiya wasiyadu way burtay yaa la siinaya wa maata hadduusa dhinto muusa lahugii bacdahu muusigii wax dardaarmay buu ka daba gadaashiisu dhintay oo kii wax dardaarmaya waa dhintay xoolihii kiibaa ku wareegay kadib isagana waa dhintay intuuna markaa aqbalay wey uu aqbalay wa qabla alqabuuli afwan ka khaldin wuxuu leeyahay wain maata hadduusa dhinto ka dhimanayo waa muusa lahwi bacdahu kii muusigaah wax dardaarmay gadaashiisu dhintay uu ka dambeeyey xagga dhimashada wa qabla alqabuuli se weeyaan intuuna weli aqbalin oo waan aqbalay una dhihin dardaarankii lai dardaarmay ayuu ka daba dhintay faliwarafatihi o faliwaarifihi midkaasi wax loo dardaarmay waaridka dhexlaaya waxaa u sugnaaday qabuuluhaa inuu wasiyadii aqbalo waradduhaa inuu radiyana waa banaanta inuu radiyana waa banaanta ah, waxaa leeya war aabihim intana loo dardaarmay ninkii isaga aha iska daba dhinteen laakiin aabihim baa dambeeye ma aqbasheen idinka mise waa radiseen waan aqbal hadday dhaha waa la siin ma rabna hadday dhahana waa celinaya saas wey macnaha wain maata bacdahu waa qabla alqabuuli intuun weli aqbalin ayuu ka daba dhintay kii wax loo dardaarmay baa dambeeya faliwaariثi waaridkiisa waxaa usugnaaday qabulha waraduha inuu diido u banaan tahay wallah bila tawfiq sala allah w slam ala